الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أعلى منار الإسلام بالسنة ورفع بها عن القلوب الأكنة والصلاة والسلام على نبينا محمد القائد إلى الجنة وعلى آله وصحبه الذين جعلهم الله أمنة للناس ومنة أما بعد فهذا هو الدرس الثاني من الكتاب الأول من دروس الدورة الحديثية التاصيلية وشرعنا في منظومة البيقونية يقول الناظم رحمه الله تعالى والمتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى waxa uu yidhi naadimku wاlmusnadu musnadku xadiidka musnadka ahi almutasilu waa kii uu xidhiidhayay alsnaadi isnaadka almutasil isnaadi ay almuttasilu isnaaduhu kii sanadkiisu xidhiidhaya wey min raawiihi laga bilaabo kii soo warinayay ee sanadku ka bilaabmayay xata almustafaa ilaa nebiga laga gaadhayo walam yabin ay walxaal lam yabin aan kala go-in isnaadkaas yaanu kala go-in culumta xadiidka iyo musطalaxaadkiisa waxaa ka mida musطalaxa loo yaqaana almusnad waana ismu mafcuul oo asnada laga keenay asnada yusnidu fahuwa musnidun waa ismu faacil wey waa kii wax tiirinayay almusnadna waa kii la tiiriyey wey waa xadiidkii looga jeedo xadiidka musnadkaa maxaa loo yaqaanaa xadiidka musnadka ah sheikhu wuxuu ku qeexay in laba shay laga helo almuttasilu lisnaad kow laba ila anabiyi sala allahu alayhi wasalam marka haddii sanadku kala go-o musnad ma ah hadduu sanadku xidhiidho oo nebiga gaari waayo laakiin saxaabiga uu ku joogana musnad ma ah waana sida jumhuur lmuxadisiin ay qabaan ee loo badan yahay almusnad waa maa kana marfuucan ila nabiy sala allahu alayhi wasalam wa mutasila isnaaduhu ayaa waxaa la yidhaahdaa musnad baa la labadaa shay waa in laga helo culimmada qaar baa waxay yidhaahdeen sida khatiibu lbaqdaadi oo kale xaafidu lmashriq xaafid lmashriq baa loo yaqaan alkhatiib albaqdaadi wuxuu ihi musnad waa ma اtasala sanaduhu faqad waa ka sanadkiisu xidhiidha marka hadduu mawquuf noqdo oo saxaabiga ku joogo laakiin sanadku uu xidhiidho waa musnad buu leeyahy ma اtasala sanaduhu faqad ama mawquuf ha noqdo oo saxaabiga ha ku joogo ama maqطuuc wma yudaf litaabicin maqطuuc waa tanu soo marayni wama litaabicin huwa lmaqطuuc waa tanu soo marayni waxa weeye taabicigu ha yidhaahdo oo ha ku joogo mar haddii sanadku mutasil yahay meeshuu ku dhammaanayo la eegi maayo ma nebigu ku dhammaanaya waa marfuuc ma saxaabiga ma taabiciga waman duunahu khaiibku wuxuu leeyahy waa mutasil mar hadduu mutasil yahay musnad baa la odhanaya cagsiga waxaa ku tegay xaafid lmaqrib ibnu cabdilbar oo ay isku xilli noolaayeen oo isku sanadna ay dhinteen afar boqol iyo saddex iyo lixdankii isaguna wuxuu ku tegey inuu yahay almarfuucu faqad innaga waxaan waa laba la ysu geeyey soo maa inuu marfuucna yahay la yahay labadaas sheekh midiba mid buu qaatay laakiin sida loo badan yahay ee sawaabku yahay waa labadaasoo la ysu geeyey saddexda qowlba hal bayt baa lagu jamciyey almusnad almarfuucu da itisaali wa qiila awalu wa qiila taali musnad waxaa la yidhaahdaa almarfuuc ka nebiga loo kor yeelay tha tisaali isagoo xidhiidh u saaxiiba wa qiila waxaa la yidhi awalu waa marfuuc keliya wa qiila waxaa la yidhi attaali ka xiga oo waa mutasil keliya waa mutasil keliya lakiin innagu waxaynu ku soconaynaa inuu yahay almarfuuc almutasil marfuuc waynu soo qaadana muttasilna beytka ku xigaynu ku qaadanayna labadaasi markay isku tagaan maxaa la yidhaahdaa musnad baa la yidhahda labadaas hadday isu tagaan marfuuc zaa'id mutasil wuxuu soo baxayaa musnad buu soo baxaya musnad buu soo baxaya kaasaa waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa waxa weeye almusnad baa la yidhahdaa almusnad ayib hadduu musnad noqdo oo marfuucna noqdo mutasilna noqdo macnaheedu ma ba mise waa xasan mise waa daciif muxuu noqonay taa idinkaa ka jawaabay ya dee intaba waa noqon kara wuxuu noqon karaa xataa isagoo mutasila nin daciifa baa ku jira sanadkii nin daciifa baa ku jira daciif buu noqon karaa saxiix buu noqonaya shuruudii saxiixa laga helay xasan buu noqonaya saddexdaba waa noqonaya waxaa la eegayaa un sanadkaa xidhiidhay ayuun baa la eegayaa musalaxaasi waa musalaxa cilmiga ah ee culimmadu ay u dejiyeen kelmadda musnad marka cilmu musalax laga hadlay culimmadu markay ka hadlayaan kutubta qaababka loo alifo way isticmaalaan kelmadda musnad laakiin macno kale ay u isticmaalaan waa marka kutubta la alifay oo waxay u isticmaalaan axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabiga soo wariyey axaadiistiisa meel in la isugu geey oo musnad limaami axmed oo dhowr iyo konton mujallad ku taabacan axaadiistaa badan wuxuu u qaybiyey saxaabada musnadu cabdillaahi bni cabbaas axaadiistiisuu ku sheegaya musnadu cabdillaahi bni cumar musnadu abi saciid alkhudri saasuu u waday marka kitaab kasta oo axaadiista lagu sheegayo loo qaybiyey saxaabada soo warinaysa waxaa la yidhaahdaa musnad baa la yidhahda fabacduhum yajmacu bilabwaabi wa qowmun ilmusnadi lisixaabi qola abwaabta sida bukhaari iyo muslim iyo abi daawuud iyo kutubu sitaa dhammaantood axaadiista abwaabtay u qaybiyeen iyo mawduucyada qaarna saxaabigay eegaan kuwa saxaabiga eegaya laftooda kala duwan mudawalaadkaynu ku gaari doonaa macnaha waa la isticmaalaa almusnad musnad imaami axmed musnad cabdi bni musnad lxumaydi waa wada qaabkaa wey iyo kuwa la macnaha labaad almusnad oo looga jeedo kitaabkani waa kitaab musnada kana musnad maaha macnuhu waa maxay kani waa kitaab sanadka sheega kan kalena waa kitaab aan sanadka sheegin marka waa maqasheen waxa weeye kutub alcaqaa'id almusnada kutubta caqiidada sanadka leh kutub alxadiid almusnada kutubu kada almusnada altafasiir almusnada altafsiiru bilmatuur oo sanadkii la sheegay bimacnaa yudkaru isnaad lxadiidi wey hadda riyaad saalixiin iyo buluuq iyo sanad ma sheegaan laakiin kutubu situhu waxay sheegaan tusaale ahaan sanadkii bay sheegaan marka waxaa la odhanayaa muslim sidaa awgeed baa bukhaari magaciisa dhammayska tiran muxuu yahay aljaamic alصaxiix almukhtasar almusnad min xadiidi rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam wa sunanihi wa ayaami almusnad waxaa looga jeedaa sanadkiisaa la sheegay ayaa looga jeedaa walow imaamu lbukhaari isagu dee sanadka uu sheegayo waxa weeye dee uu mutasil yahay maadaama uu saxiix yahay axaadiistuna ay tahay waxa weeye marfuuc sida haalibka ah ayib alxadiiث اlmutaصil wma bsamci kuli raawin ytaصil isnaaduhu lilmuصطafى falmutaصil wmaa xadiidkii bisamci kuli raawin raawi kasta maqalkii sababtiisa yatasilu uu xidhiidhayey isnaaduhu isnaadkiisu uu xidhiidhayey lilmustafaa laamtu waa lilintihaa lilmustafaa ay ila lmustafaa iyadoo laga gaadhayo nebiga lilintihaa xataa waa laamun wa ila lilmustafaa ay ila lmustafaa nebiga laga gaadhayo falmuttasilu baa la yidhaahda gabay ahaan falmuttasil weeye laakiin caadi ahaan waa falmuttasilu buu noqonaya kii xidhiidhay muttasil waa ismu faacil min ittasala yatasilu fahuwa muttasilun isagaa xidhiidhay waa ismu faacil wey waxaana laga fahmayaa lafdigaas ismulfaacilka ayaynu macnihiisa ka fahmaynaa almuttasilu waa ma اtasala sanaduhu waa ka sanadkiisu uu xidhiidho xidhiidhkaasina waxaynu ka hadlaynaa sida muuqanaysa daahirka ah sida daahirkee muuqanaysa ma اtasala isnaaduhu min awalihi ilaa muntahaah marka bilowga laga eego ilaa dhammaadkiisa ka uu xidhiidho muttasil baa la yidhaahdaa marka halkaa maynaan sheegin muntahuhu markuu sanadku dhammaado matnigu ma marfuucba mise waa mawquuf mise waa maqtuuc intaa midna la sheegi maayo waa isku mid farqi uma dhexey walow ay yidhaahdeen sida khatiibu lbaqdaadi haddii muttasil la yidhaahda inta badan waa ka nabiga gaadhaya calayhi salaatu wasalaam lakiin inagu hadda waxaan leenahay muttasil waa ka sanadkiisu xidhiidho ama taabiciga ha u xidhiidho oo hadal taabici ha noqdo ama saxaabiga ha u xidhiidho oo hadalkii saxaabiga ha noqdo ama xidhiidhkiisu ha ku intihooda nabiga calayhi salaatu wasalaam oo muttasilun ila nabiy sala allahu alayh wasalam ha noqdo kaasaa muttasil la yidhahda waxaa kaloo lagu magacaabaa almawsuul alxadiiث اlmawsuul waa la yidhaahdaa mawsuul waa ismu mafcuul weeye mawsuul waxaa kaloo lagu magacaabaa almu'taصil oo imaamu shaafici uu kutubtiisa ku isticmaalo xadiiث mu'taصil ay muttasil ayuu uga jeedaa hamzu gelinaya waana luqo jirta weeye halkaa markaynu joogno ee mutasilkii aynu isla fahanay ee aynu nidhi mutasilku waa ka sanadkiisu xidhiidho bal beytka aynu dib u egno beytkii hore iyo beytka dambe wax farqii uma dhexay kii hore maxaa la yidhi wlmusnad lmutasilu lisnaadi min raawiihi xata lmustafa soo lama odhan mutasilna waa la sheegay xata lmustafa baa la yidhi kana maxaa la yidhi bisamci kuli raawin yatasil isnaaduhu lilmustafa ila lmustafa baa la yidhi marka waxayn leenahay ila lmustafa halkan waa tusaale wey qayd maaha kii hore qayd bu aha dabar bu aha maqsuud bu aha laakiin kan maqsuud ma aha marka yatasil isnaaduhu lilmustafa wa wlitaabici waa isku mid wax farqi uma dhexey dee shiika intaynu qabsan lahayn aynu odhan lahayn sax maa soo in loo awilo ma awilaaddaa ka fiican marka tusaale u soo qaatay ila mustafa waayo sanadku dhammaad buu leeyahy dhammaadkaasi ama nebigu noqonaya calayhi salaatu wasalaam ama taabici ama saxaabi wuxuu uga jeedaa ilaa dhammaadka laga gaadhay ilaa dhammaadka laga gaadhayo ayuu sanadkiisu xidhiidhaa masalada labaad wuxuu ihi bisamci kuli raawin yatasil aلsamc wالsamaac waa qaababka xadiidka loo qaato aqsaamu taxamul baa la yidhaha taxamul اlxadiid xadiidka marka shiika laga qaadanayo qaabab baa looga qaataa marka la gudbinayana qaab baa loo gudbiyaa hadda markaanaad sidaadan iga hor fadhidaan ee waxaan sheegay aada iga sheegaysaan maxaa odhanaysaa samictu soo maa sooy maqli maysaan samictu baad isticmaalaysaa waxaan ka maqlay shiikayga samictu haddaad idinku wax sheegtaan aan fasaxana waa alqiraa'atu cala sheekh waa qaab loo kala qaata wey macallin qur-aanka si aynu qur-aanka uga qaadana waad soo xafidaysaa dabeedna markuu kaa dhegaysa muxuu ku odhanaya juskaasi waa okay ama suuraddaasi waa okay wey uu kaa dhegaysta alqira'atu cala sheekh baa layihi muxadidkii baad u imanaysaa axaadiis baad ku dul akriyaysaa kadibna uu kuu fasaxaya waxba kamaad maql laakiin isagaa kaa maqlay waa la mid waxaa la mida ah alijaaza inuu kuu ijaazay waxaa la mida almunaawala kitaabkiisibaabuu kuu dhiibi uuna kuu fasaxay waxaa la mida alkitaaba waxaa tii shiikh waxaan u baahanahay abwaabta ku timi weyse jabka toban xadiis buu kuu soo qoray oo sanadkoodii leh waad ka warinaysa hadduu welibana kuu fasaxo waa ijmaac qaababkaa iyo qaabab kaleba xadiiska waa loo kala qaataa marka samaacuna qayd ma aha yani wuxuu uga jeedaa sanadkiisu inuu xidhiidho ama samictu ha ku xidhiidho ama qaababkii kale loo kala qaadanaya ha ku xidhiidho waa inuu sanad ku xidhiidhaa intaasunbuu uga jeeda laakiin samci keliya ugama jeedo waayo axaadiis badan baa mutasila oo samictu aan la isticmaalay laakiin muxuu isticmaalay samciga laba siyaaboodba waa laga yaabaa inuu isticmaalay midi waxay tahay waa alaslu fi riwaaya marka wax la kala qaadanayo ma shiikaa la dhegaystaa mise arday walibana xadiis oo kale marka laga hadlay kebaa la dhegaystaa ma shiika mise arday shiikaa la dhegaystaa dabeedna ardaygu muxuu odhanayaa samictu saxaabadu markay nebiga ka qaadanayeen axaadiista calayhi salaatu wasalaam ma iyagaa ku dul akrinayay mise isagay ka dhegaysanayey isagay ka dhegaysanayay marka axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam sida haalibka ah boqolkiiba sagaal iyo sagaashan dhibic sagaal boqolkiiba boqol ma odhanayne saxaabadu nebigay dhegaysanaya ama khudbad ha noqoto ama kelmad ama gole ama nebigaa la maqlaya calayhi salaatu wasalaam taas waa sabab wey xilliyada qaar way dhacaysay sidii dimaam ibnu uu ihi nebi allaw ninkii noo yimi wuxuu yidhi shan salaadood baa idinku waajibtay ma saasaa haa buu ihi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaloo noo sheegay zakaynna lagu leeyahay haa buu ihi nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa nebigu waxba uma sheegin isagaa sheegayay nebiguna waa ku waafaqaya way dhacaysa laakiin kan kalaa badan marka asalka ama sida badani waa taa weeye dhinac kalena waa ta ugu sarraysa wey qaabka wax loo kala qaato aclىa wujuuhi man yuriidu xamla samaacu lafdi shaykhi amla amla qaababka xadiis loo qaato waxaa ugu sareeya bu samaacu lafdi sheekh sheekha inaad maqasho waa tii ugu sarraysay buu soo qaatay saasuu meesha u keenay wma bisamci kuli raawi samcuna waa kaas waaya sidaa awgeed culimmada qaar waxay yidhaahdeen waxa fiican beytkan in la bushabixiyo laba kelmad baynu ishkaal ku keenay soo maha lilmustafaa iyo bisamci marka mid walba kelmad baa lagu bedelaya wamaa binaqli kulli raawin yatasil isnaaduhu lilmuntahaa falmuttasil marka halkii bisamci ahaydna binaqli baa lagu bedelay kitaabka bedeli mayn hasku taabanina faaid ahaanun baynu uga jeednaa shiika wixiisa laga taaban maayo fahan ahaanu wey wamaa binaqli kulli raawin markaa naqligan waxaa soo gudagelaya qaababkii oo dhan oo samaacu ka mid yahay yatasil isnaaduhu lilmuntahana waxaa soo gudagelaya marfuucii mawquufkii iyo maquuci taabiciga iyo ciddii ka sokaysa ku joogay waay labadaasi waa laba isshabahaya hal mid baynu dib ugu noqonayna musnadkii waxaynu yidhi waa marfuucun muttasil soo saa muhayn muttasilkiina waxaynu nidhi waa muttasilun isnaadu markaa labada keebaa weyn oo caama keebaa khaasa caami khaas hadii la fahmay ya keebaa caama musnadka mutasilka ka kalena muxuu noqonaya khaas marka waxaynu leenahay fakullu muttasilin musnad mid kastoo muttasila wuxuu noqonaya maxay soo cagsiga waay la socda waxaan leenahay kullu musnadin mid kastoo musnada muttasil muttasil wey sababtu waa maxay mar hadduu musnad yahay dee itisaalkiina waa ku jira waxaana usii dheer inuu marfuuc yahay marka mar haddii muttasil la helo laakiin cagsigu saxiix maa walaysa kullu muttasilin musnada mid kastoo sanadkiisu xidhiidhay musnad noqon maayo sababtu waa maxay waxaa laga yaabaa sanadkiisu intuu xidhiidhay nabiga inaan u gaadhin meel dhexe istaago marka wuxuu noqonayaa mutaصil keliya laakiin musnad ma noqonayo waaya shiku wuxuu hi musalsl qul ma عlى waصf أtى mil ama wاllahi أnbani اlfatى kadaka qad xadaثaniihi qائma aw bacda an xadaثanii tabasama halkan wuxuu ka gelayaa xadiidka la yidhaahda almusalsl almusalsal wuxuu ihi musalsalun qul leh musalsal ku sheeg markaa qul waa tatimatu beyt waxba soo kordhin mayso musalsalun musalsal maa kii weeye ataa ku yimi calaa wasfin tilmaan ku yimi milu sida amaa wallaahi ambaani lfataa waa tusaale wey amaa waa adaatu istiftaax laa maxalla lah raawigii baa wuxuu leeyahay wallaahi ilaahay baan ku dhaartee amba'anii alfata hebel baa ii warramay buu odhanaya shiikhiisana shiikhiisuna wuxuu odhanayaa amba'anii fulaan shiikhiisuna wuxuu sii odhanayaa amba'anii fulaan marka alfata ama shiikha magaciisa ha sheego maqsuudku waxaa weeye kelmadda amba'ani bay wada isticmaalayaan xadiidkuna wuxuu noqonayaa musalsalun biamba'ani mid waliba wuxuu leeyahay amba'anii fulaan amba'anii fulaan amba'anii fulaan hebel baa ii warramay kelmadda amba'ani bay wada isticmaalayaan waa tusaale kadaaka sidaa waxaa la mida qad xadaaniihi sheekhaygu waa ii warramay oo xadiidku ii sheegay qaa'iman xaaluu yahay mid taagan aw ama bacda an xadaanii markuu xadiidka ii sheegay dabadeed tabasama waa dhoolla cadday shiikhu ka waxaa la yidhaahdaa musalsal baa la yidhahda almusalsal luqada waa atataabuc shaygu inuu iska soo daba dhaco shaygu inuu iskaso iska daba yimaado tataabaca tasalsala ay tataabaca silsiladu waa giraan la ysku xidhxidhay wey yatbacu bacduhaa bacdan oo la iskelgeliyey wey wasilaaxan waxaa la yidhaahdaa musalsal sida matnigaba lagu qeexay waa tataabucu ruwaati alxadiidi calaa sifatin aw xaalatin qowliyatin aw ficliya aw naxwi dadkii xadiidka inoo soo warinayay inay isku waafaqaan xaalad markay xadiidka warinayeen ama inay astaan iyo tilmaan wada yeeshaan tilmaantaas iyo xaaladdaas wax lagu hadlayana way noqotaa qowl bay noqotaa ficilna way noqotaa qowlna way noqotaa ficilna way noqotaa marka labada tusaale ama saddexda tusaale shiiku sheegay baynu horta ku bilaabay tusaalayaasha wallaahi anba'ani lfata ninbaa wuxuu odhanayaa maala imaamu maalik ama imaamu shaafici ama axmedba ka bilow imaamu axmed baa wuxuu odhanayaa anba'anii ashaaficiy qaala anba'anii alimaamu maalik qaala anba'anii naafic qaala anba'anii cabdulaahi bni cumar qaala anba'anii nabiyu sala allahu alayhi wasalam waa tusaalaha shiikhuu inoo sheegay haddii dee wallaahiguna waa tatimatu beyt iyadu oo dee uma baahna inay dhaartaan wallahi anba'anii cidiba dhaarsan mayso haddii lagu darana dhib male lakin innaga maqsuudkeynu waa kelmaddaas anbaa anbaa waxaa la mida waa sifo iyo tilmaan ku imanaysa sanadka iyo riwaayada ku imanaysa wey oo qawliya lagu dhawaaqayo waxaa la mida mid waliba inuu yidhaahdo samictu imaamu maalik baa odhanaya samictu naafican waxaa weeye naafic baa odhanaya samictu ibnu cumar ibnu cumar baa odhanaya samictu nabiya sala allahu alayh wasalam marka waa tasalsul ku dhacay fii siyaqi ladaa qaabka wax loo gudbiyo waxaa la mida musalsal bican can axmed can shaafici can malik can naafic can ibni cumar marka waxaa la odhanayaa isnaaduhu musalsalu bilcancana isnaadkiisu wuxuu iskaga soo daba dhacay in can la wada isticmaalay kaas waa kaas weeye shiikhu waxaa kaloo tusaaleeyey laba xaaladood oo ficilah oo marka xadiidka la warinayo dadkii soo warinayay isku waafaqayaan midi waa maxay raawigii baa odhanaya xadaanii fulaan wa huwa qaa'im qaala xadaanii fulaan wa huwa qaa'im qaala xadaanii fulaan wa huwa qaa'im qaala xadaanii nabiyu sal allahu alayhi wasalam wa huwa qaaim saasaa loo waday marka sanadkaa dhammaantii wuxuu isku waafaqay xaalad ah dadkii xadiidka soo warinaya markay soo warinayeen way taagnaayeen walow muawalaadka aynu ku gaari doonno in adabtu ay ka mid tahay sarajoog inaan xadiiska lagu sheegin walaa tuxadit qaa'ima aw mudajic aw fi ariiqi aw calaa xaalin shani adoo taagan xadiiskaa sheegi adabtay ku daraan laakiin waa mamnuuc maaha mamnuuc maaha kadaaka qad xadaaniihi qaa'ima wuxuu kaloo tusaaleeyo ficil yaduna ah bacda an xadaanii tabasama oo waxa uu yihi xadaanii fulaan wa tabasama markuu xadiidka ii sheegayna u dhow la cadday xadiiska u dhameeyey waxaa laga yaabaa xadiidkaa nugta ku jirta ama mawduuc lagu qoslaya ay ku jirta axaadiis badan baana sidaa ku timi waxa weeye fadaxika nabiyu sala allahu alayhi wasalam xataa badat nawaajidu oo saxaabigu markuu sheegayana fadaxika dabeedna musalsal bidaxik axaadiis baa ku timi tabasumkuna waa ficil waa xaalad raggii xadiidka soo warinayay isku raaceen oo ah mid waliba markuu xadiidka sheego inuu dhoolla caddeeyo inuu dhoolla caddeeyo kaasina waa xaala ficliya marka qawliga waxaa u tusaale ah ama ficilka tusaalayaashiisa waxaa ka mid a ah xadiiu alxadiiu almusalsalu bitashbiik xadiidkii caanka ahaa khalaqa allaahu aturbata yowma asabt buuraha xilliga la abuuray samada dhulka mid walba maalin baa loo sheegay mid walba maalin baa loo sheegay khalaqa allaahu alarda yowma asabt riwaayo kalena khalaqa allaahu turba ciiddii waa dhulkii yowma asabt xadiidkaas ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu sheegayey abi hurayre ayuu gacanta gacanta u geliyey shabbaka baynahu wa bayna yadi abi hurayra gacanta iska shaday abu hurayra markuu ardayga u sheegayeyna shabbaka bayna yaday labadiisi qacmood iyo gacantii ardayga ayaa la isgeliyey qacmihii baa la yska shaday dabeedna waxaa loo bixiyey almusalsalu bitashbiih xadiidkii ku tasalsulay qacmaha la isgelinay qacmaha in la isgelinayo ma ficilba mise waa qowl waa ficil weeye la samaynayo wey intaasiba waa ficil qowlka waxaa ka mid a xaaladdu inay qowl noqoto xadiidkii caanka ahaa xadiidu mucaadi ibni jabal laa tadacana fi duburi kuli salaati an taquul allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik xadiidkaa waxaa soo warinaya abi cabdiraxmaan alxubulli ninka la yidhaahdo wuxuu ka warinayaa can sunaabixi ayuu ka warinaya sunaabixina wuxuu ka warinayaa mucaad bnu jabal mucaadna nebiguu ka warinaya calayhi salaau wasalaam marka nebigu calayhi salaau wasalaam mucaad markuu xadiidka u sheegayay sidaad haysaan muxuu ku yidhi yaa mucaad wallaahi inii la uxibuk falaa tadacana fii duburi kuli salaa mucaadow waan ku jecelahay ee salaad kasta xaggeeda dambe markaad ka baxdo waxaad tidhaahdaa allahuma acinnii calaa dikrika mucaad ibnu jabal baa ardaygiisii taabiciga ahaye sunaabixi markuu u sheegayey muxuu yidhi yaa sunaabixi inii la uxibuk ee sidaa dhe sunaabixina markuu ardaygiisii abi cabdiraxmaan alxubulli u sheegayey wuxuu ihi wallaahi inii la uxibuk falaa tadacani wallaahi inii la uxibuk ma qowl baa mise waa ficil la samaynay waa qowl weey waa qowl marka xaaladaasina waa qowl weeye waxaa la mida qowlkii iyo ficilkii labaduba inay israacaan sida xadiidkii laa yajidu axadu xalaawat aliimaan xataa yu'mina bilqadar khayrihi wa sharihi xadiidkaas waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu dhammeeye uu sheegay qabada calaa lixyatih wa qaala aamantu bilqadar khayrihi wa sharihi marka qabada calaa lixyatihi waa ficil sooma aamantu bilqadarna waa qowl weeye saxaabigii isna markuu taabiciinta xadiidkii u sheegay qabada calaa lixyatih wa qaala aamantu bilqadar taabicigu markuu taabici taabiciga u sheegayey ee xadiidka u dhammeeyey isaguna waxa uu yidhi qabada calaa lixyati wa qaala aamantu bilqadar labaduba way israaceen waxaa la mida xaaladdu inay noqoto maalan xadiiska dadka soo wariyey waa wada maka waad ku arkaysaa shuruuxda axaadiista wa hada isnaadu musalsalu bilmakiyiin nimanka sanadka ku jiraa waa wada maka musalsl bilbasriyiin musalsl bilmadaniyiin musalsl bilmasriyiin bilkuufiyiin saasaa loo waday waa magaaladii waxaa dhici karta hal qabiil inuu musalsl ku noqdo musalsl bilashcariyiin abi muusa alashcari kaka qaatay wahaa isaguna waxa weeye waa ka mid marka noocyadiisu waa badan yihi waxaa ka mida ah makaankii wuxuu odhanayaa xadaanaa bilmultazam albaabka kacbada hoosteeda meesha la qabsado ayuu xadiidka noogu sheegay kii kalena wuxuu odhanayaa xadaanaa wahuwa bilmultazam isagoo kacbadii haysta ayuu noo sheegay dabeedna saasuu ku soconay marka noocyadiisu waa badaya waxaa ka mida ah, magacu inuu iswaafaqo musalsal bilmuxamadiin مسلسل bاlxasaniyiin musalsl bikada rag isku wada magaca xadiidka in laga wariyey rag isku wada magaca marba waxay soo maray mid maca matnigu uu xasan yahay aad baan uga helay lakiin aad buu daciif u noqday alxasan bnu dinaar can اlxasan اlbasri can اlxasan bni cali uu ka badnaa ka xasuusta can alxasan bni cali can الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam ina axsana alxasan xusn اlkhuluq waa ilaa toddoba xasan baa istaba yaala matniguna waa axsanu اlxasani xusn اlkhuluq waa wada xasan lakin waa daciif musalsalaadka badankooduna waxa weeye waxa u gaaliba dacfi wa qala maa yaslamu fi tasalsuli min khalali warubama lam yuusal inta badan waa daciif bal waxaa laga yaabaa xadiidku inuu yahay muttafaqun calayh oo saxiix yahay matnigu laakiin waxaa laga hadlayaa waa musalsalka musalsalku inaanu sugnayn baa dhacda mawduuca musalsalku marka laga hadlayo cilmiyada xadiidka ee musطalaxaadkiisa asaasi ma ah sidaad dareemaysaan meeshay u dhimatay maaha hadda kuwii aynu soo maraynay inuu sanadkiisu xidhiidhiyo inaanu xidhiidhin waa halbawle almutasil laakiin garhkay isqabteen iyo sidana yeeleen waa xoogaa waa xadiiskay macaanaynaysa marka male kamaaliyaadka lagu daray fawaa'idiisa waxaa ka mida bay culimmadu yidhaahdeen laba faa'iidaa ugu weyn wa khayruhu daalu cala alwasli wa min mufaadihi ziyaadatu dabdi zukin laba faa'iidaa ugu weyn alwaslu oo markaynu lahayn tusaale ahaan samictu ayuu musalsal ku noqdo kaas sanadkiisa ma ishkaal baa gelay haddii nin weliba uu leeyahay samictu anaa maqlay sanadkiisu waa xidhiiray ka wasliga tilmaamayaa ugu khayr badan masalada labaad ninku markuu leeyahay shiikhaygu markuu xadiidka ii sheegaya uu taagnaa markuu xadiidka shiikhuu u sheega xadiiska in la qabto iyo shiikhu xaaladiisa inuu fadhiiyey iyo inuu taagnaa iyo inuu jiifo labada keebaa loo xasuus badan yahi ma xadiiska mise xaaladiisa xadiiskaa la xasuus badan yahi waayo waxaad u socotaa waa xadiiskee maaha inuu taagan yahay soo ma markaa ninku markuu xafiday shiikhu inuu taagnaa markuu u sheegayay dee waxaa loo odhanayaa hadduu xaaladiiba haya xadiiskiina waa haya marka ziyaadatu dabdi baa fawaa'idiisa ka mida inuu ninkani xadiidka xifdiyey mar hadduu sheegay xaalado kale oo dheeraada uu sheegay kaana waxaa la yidhaahdaa musalsal baa la yidhahdaa casiizu marwi inayni aw alaaثa mashhuuru marwi fawqa ma alaaثa casiizun casiiz weeye marka gabayga waa la khafiifinaya weligaa macnaha marka la macnaynayo kelmadda asalkeedii baa loo celinaya gabayga laakiin marka la xifdinayo in la jebiye ma casiizun marwiyu odhan mayse casiizu marwi nayni aw alaaa baa la odhanaya casiizu tanwiinta waa laga tegaya marwina waa la sukuuninaya oo waa laga tegayaa shadka waa laga tegaya casiizun casiiz weeye marwiyu thnayni laba kay soo wariso aw halaaa ama saddexay soo wariso ay marwiyu halaahatin ama ay soo wariso mashhuuru marwi fawqa maa halaaa mashhuuru ay mashhuurun mashhuur weeye waa la tanwiininaya marka la macnaynayo marwiyu fawqa maa halaaa saddex wixii ka badan waxay soo wariyaan maadu waa zaaid marka marwiyu fawqa halaahatin saddex wixii ka badan waxay soo wariyaanna maxaa la yidhaahdaa mashhuur baa la yidhaahdaa shiikhu halkan wuxuu ku tilmaamayaa xadiidka marka laga eegayo sanadkiisa dadka soo warinaya tiradood xadiidka waa sanad iyo mat sanadka u dhaqaaq sanadkaa dadka soo warinaya tiradooda marka la eego xadiidku qaybuhu qaybsamaa qaybahaasi waa afar weey xadiidkaa inay soo wariyaan dad aada u badan oo aan la soo tira koobayn oo dhinac walba u inagaga yimaado kaa mutawaatir baa la yidhaahdaa isaga hadda uma socon tiro badan baa soo warisay oo aan la koobayn mutawaatir baa la yidhaha haddii ay soo wariyaan tiro kooban waxaa loo kala qaadayaa inuu mid yahay iyo inuu labo yahay iyo inuu saddex yahay iyo inuu saddex yahay marka hadduu mid yahay shiikhu meel dambu inoogu keenay caaw haddii aynu gaadhno dhowr beyt ka bacdi buu keeni doonaa waxyaabaha shiikha lagu dhaliilay wey hadda waxaynu soo qaadanay marfuuc wamaa udiifa linabi lmarfuucu wamaa litaabicin huwa almaqtuucu meel dambe wuxuu ku keenayaa wamaa adaftahu ila alasxaab mawquufkii waxayna ahayd marfuuca inuu raaciyo halkana casiiz iyo mashhuur buu inoogu sheegay qariibkana meel dambuu inoogu sheegaya marka asalku wuxuu ahaa meel in lagu wada sheego lakiin culimadu waxay leeyiin maadaamuu kitaab kooban yahay mid walba gaarkiisa wahay adigu isu geyso haddii la daabacadda waa hal bays kebigiisuba afariy soddon bayd wey marka la odhan maayo meel dheer buu ka tuurayo uu fogeeyo safxaddii buu kugu yaallaa markaa shiika waxba hoos ha u eegeynin isla safxadda un ka baadho wey safxadda ka baadho shiikhu wuxuu ku bilaabay caiiz caiiz maxaa la yidhaahdaa kelmadda casiiz waxaa laga keenay caza cazana marna caza yacizu bay noqotaa marna caza yacazu labadabana waa lagu in laga keena waa laga dhigi karaa haddii la yidhaahda caza yacizu bimacnaa qalla wa nadar waa xadiid naadira wey luqadii baynu ka hadlay waxaasi waa casiiz yani waa naadir waa waxaadu yar waa caza yacizu ama waxaa laga keenay caza iyo cazu oo looga jeedo bimacnaa qawiya oo xadiidka mid baa soo wariyey mid labaad ayaa ku waafaqay kaa labaad waa xoojinay si suuratu yaasiin ku timi facazaznaa biaali ay qaweyna waanu ka xoojin marka mid baa joogay mid labaad baa waafaqay waxa weeye uu xoojiyey wey isilaaxan maxaa looga jeedaa waa alxadiiu aladii rawaahu fii abaqati min abaqaati isnaadihi raawiyaani raawiyani waa xadiidka dabaqada sanadkee kala dambaysa laba nin ay soo wariyaan dabaqaadkiisa mid ka mida ah. aynu isla fahano imaamu lbukhaari saxiixulbukhaarigi hadda sooma hayno sanad buu bilaabaya oo wuxuu odhanayaa xadaanaa makiyu bnu ibraahim shiikhiisa dabadeedna shiikhuu sii sheegaya saasuu u wadaya ilaa laga gaadhayo matriga laga gaadhayo marka saxaabigu waa abaqo saxaabigaa la magacaabay ibnu cabaas hadduu yahay wuxuu matelayaa saxaabadii buu matelaya waa abaqat saxaabi ninka ka sokeeya ka soo hooseeya hadduu mujaahid noqdo waa taabici taabiciintii buu matelaya ka ku sii xigaa waa taabicu taabici ka ku sii xigaa waa tabacu latbaac ka ku sii xigaa waa shaykhu lbukhaari wahaakada kuwaasaa waxaa la yidhaahdaa abaqaatu sanad baa la yidhahda abaqaadkaa sanadko maca saxaabadu soo gelayso dabaqo ka mida ah haddii laba ay soo wariyaan xadiidkii laba ay soo wariyaan casiiz baa la yidhahda marka halkaa maxaad ka fahmaysaa hadday laba saxaabi soo wariyaan laba saxaabi hadday soo wariyaan laakiin ay ka qaateen labadaa saxaabi dad badan kuwaana dad badani ka sii qaateen ilaa laga soo gaadhayo sanadka bilowgiisi bukhaariya kuwa la midka ah wuxuu noqonaya maxay casiizun buu noqonaya qaacidadu waa maxay marka masaladan laga hadlayo ka ugu yar baa la qaataa alaqal ayaa la qaataa sanadkaad eegaysaa haddaad laba ka hesho inta kale ha ka badnaato caiiz baa laodhanaya casiiz ayaa la odhanaya shiikhu laakiin casiiska muxuu ku sheegay wuxuu yidhi marw inayni aw alaaa hadalkaana waxaa le ibnu manda leh oo ibnu manda wuxuu leeyahay casiisku waa ka laba ama saddex ay wariso casiis baa la yidhaahdaa saddex wixii ka badanna mashhuur baa la yidhahdaa laakiin sida loo badan yahay maaha shiikhuna hadda wuxuu ku socdaa qowlkii ibnu manda ayuu ku socdaa oo isaguu odhanaya casiisku waa laba ama saddex kaasuu ku socda laakiin sawaabku waa laba keliya waa laba keliya mashhuurkaynu u gelaynaa mashhuurkiina maxaa la yidhi mashhuuru marwi fawqa ma alaaa wixii saddex ka badan ay soo warisana mashhuur baa la yidhahda sidii hadda aynu soo sheegnayna kaa laftiisu hadalkii ibnu manduu ku socda ibnu manda u dhigay wixii ka badan intaa saddex ka badanna mashhuur baa la yidhaahda marka innagu waxaan leenahay mashhuurku waa alxadiiu aladii yarwiihi alaaatun fii طabaqati min طabaqaati isnaadihi aw akar waa xadiidka marka طabaqaadka kala dambeeya sanadka la eego saddex ay soo warinayso iyo ka badan saddex iyo wixii ka badan ka waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa mashhuur baa la yidhaahdaa marka hadday afar noqoto waa mashhuur shan hadduu noqdo waa mashhuur hadduu ka bato waa mashhuur laakiin aanu gaadhin tawaatur aanu gaadhin tawaatur aanu gaadhin mashhuurkana kaasaa la yidhahdaa culimada qaar waxay yidhahdeen mustafiidna waa la yidhahda qaarna waxay yidhaahdeen saddex hadduu yahayna waa mashhuur saddex wixii ka badan oo aan mutawaatir gaadhinna waa mustafiid bay yidhahdeen waa mustafiid qolaasaa u kala qaaday laakiin waa isku mid mashhuur iyo mustafiid waa isku mid saddex baa soo warinaya mashhuurkaasi waa ka musalax waxaa jira almashhuur luqatan xagga luqa ahaan buu mashhuur yahay mashhuur waa caan xadiikaasi waa caan u caanbax dadku waa wada yaqaanaan kaa inagu hadda ka hadli mayno oo waxaa laga yaabaa dadka meel jooga inuu xadiid agtooda caan ka baxo طلب الcilmi fariidaة عlى kuli muslimi وmuslima tusaale ahaan oo kale inuu caan baxo ama fuqahada agtoodu caan ka noqday abغض الxalaali ilى اllahi طلاaq ama waa xadiis qolada naxwuhu aada u deliishadaan nicma اlcabdu صhayb low lam yakif illaha lam yacصi ama waa mashhuur cinda اlmuxadiثiin wahaakada laakiin mashhuurkaasi waa xaggii luqada wey xadiikaasi waa caan baxay wey waxaa laga yaabaa inuu aciif yahay waaa laga yaaba inuu saxiix yahay waxaa laga yaaba mid kaliya inuu soo wariyey waxa laga yaba inu mutawaatir yahay iyo wixii lamida mucancanunka can saciidin can karab wamubhamun maa fiihi raawin lam yusam mucancanun mucancan weeye ka can saciidin can saciidin oo kale wixii lamida can karamin tusaale unbuu u keenay can karab saciid baa karam ka warinay karamna intaan ogahay ma jiro nin karam la yidhahdo waa mubhamun lakin wuxuu ga jeedaa un cantii unbaa sii soconaysa can saciidin can hebel can hebel waa mubhamun mubhamdhe maa xadiidkii fiihi uu ku sugan yahay raawin raawi oo lam yusama aan la magacaabin halka laba nooc buu inoogu sheegay midi waa mucancan midina waa mubham mucancankaynu ka horaynayna mucancan waa ismu mafcuul oo laga keenay cancana cancana ay istacmala can wey can buu isticmaalay kelmadda can ayuu isticmaalay cancana yucancinu fa huwa mucancinu wa mucancanun inaguna waxaynu ka hadlaynaa xadiidkii can lagu isticmaalay waxaana looga jeedaa an yaquula araawi fii isnaadi alxadiidi can raawigu inuu can isticmaalo maxaa can gaar loogu sheegayaa can waxaa gaar loogu sheegayaa cantu waxay ixtimaalaysaa inuu xadiidkaa maqlay oo samictu ay la macno tahay waxay kaloo ixtimaalaysaa inaanu shiikha ka maqal laakiin dad kale uu ka maqlay dadkiina meesha uu ka saaray dabeedna uu leeyahay can fulaan ay ruwiya can fulaan hebel baa laga wariyey labadaba way aqbalaysa inuu shiikha toos uga maqlay iyo inaanu ka maqal kaasaa waxaa la yidhaahdaa xadiidkaasaa la yidhaahdaa mucancan la yidhaahdaa mucancankuna laba xaaluu leey ninka cancanada isticmaalay ma mudallis ba ma nimanka waxqariyaa mise ma ah hadduu yahay mudallis nimanka wax qariya xadiiskiisa waa la celinay oo can hadduu isticmaalo laga yeeli maayo waa inuu yidhaahdaa samictu iyo xadaanaa akhbaranaa iyo wixii la mida waa hadduu mudlis yahay tadliiskuna waa inoo iman doonaa waa ragga wax qariyo wey oo nin daciifa ah buu qarinayaa dabeedna wuxuu u boodayaa shiikhii lagu kalsoonaa kelmadda canna uu isticmaalaya marka waxbuu ku hoosgelinay hadduu yahay ninka can isticmaalay ninaan lagu aqoon inuu wax qariyana waynu aqbalaynaa imaamu axmed baa yidhi can imaamu shaafici baa yidhi can waa la aqbalaya waayo waxba qariyaan yaw iyo ragga la midkaa kaa waxaa la yidhahdaa mucancan baa la yidhah waxaa la mida almuanan almu'anan anna inuu isticmaalo oo waxa weeye ashaafici anna maalikan akhbarahu anna naafican akhbarahu anna ibna cumar qaala kada marka waxaa la isticmaalayaa lafdiga anna can iyo annana waxay ku kala duwan yihiin can waa keligii laakiin anna waxay u baahan tahay in la dhammaystiro anna fulaanan qaal baa loo baahan yahy laakiin macnuhu wuxuu la mid yahay can buu la mid yahay waxaana la marinayaa xukumkii mucancankaa la marinaya ninku hadduu yahay ragga waxqariya anna uu isticmaalo laga yeeli maayo haddii aanu mudallis ahayn waxba aanu qarinna anna waa laga aqbalaya waa isku xukun wey waay mubhamka wa mubhamun mubham dhamaa kii fiihi raawin lam yusam mubhamku waa maxay mubham waa ismu mafcuul abhamaa laga keena yubhimu fa huwa mubham marka mukfa weeye waa kii la qariyey wey waxaana looga jeedaa musطalax ahaan sida shiikhu sheegay waa alxadiiث اladii fii isnaadihi raawin lam yusam kaasuu shiikhu inoo sheegay waxaynu raacinaynaa aw fii matnihi man lam yusam marka mubhamka waxa la qariyey sanadkana waa dhacaa matnigana waa dhacaa sanadku waa maxay inuu yidhaahdo can shaykh arajul can imra'atin can kada inuu yidhaahdo magac lama sheegi gabadh nin iyo wixii la mida mubham wey marka sanadka hadduu dhaco waa daciif waayo ninkaa iyo gabadhaa de la garan maayo magaciisaba lama sheegi laf ahaantiisaba lama yaqaano iska daa cadaaladiisa iyo xifdigiisa in la garte hadduu sanadka galo waa daciif mubhamkaasi laakiin hadduu matniga dhaco waxba yeeli maayo oo bukhaariiyo muslim bay ka buuxdaa ana imra'ata min khascan jaaءat ila nabiyi sala allahu alayhi wasalam faqaalat kada wa kada gabadh baa u timi nebiga waxa weeye wax dhiba sanadkii ku keeni maayo waayo matniguu dhacay matniguu dhacay kaana waxaa la yidhaha muhan baa la yidhaha marka shiikhu wuxuu inoo sheegay ka sanadko keliyu inoo sheegay waa mubhamun mubhamdheh maki fiihi gudihiisa uu ku sugnaa xadiidkii uu ku sugnaa raawin raawi oo lam yusama aan la magacaabin marka ma ay lxadiid marka way ixtimaalaysaa sida qaalibkaa ah dee waa sanadka matnigana ma diidayso xadiidkii ama matni ha noqdo ama sanad ha noqdo xadiidka qofaan la magacaabin lagu sheegay mubham baa lagu magacaabaya mubham ayaa lagu magacaabaya ayib matniga xagga sixada ayaan waxba inooga faa'iideynayn mubhamka matniga dhacay gabadh baa nebiga ku tidhi xadiiska saxiixnimadiisa iyo daciifnimadiisa ma saamaynayo waynu sheegnay laakiin waxaa laga yaabaa faa'iidooyin kale inuu keeno oo gabadha ama ninkaa haddii laynoo magacaabi lahaa waxaynu ogaan lahayn xilligii xadiidku soo baxay iyo qofkaa haddii fadli loo sheegay oo kale iyo fadligiisa laga ogaanayaa naasikh walmansuukh waxyaa badan baa laga yaabaa inuu naga anfaco xagga usuulka ama xagga xadiidka iyo sanadka waxba looma baahna culimmaduna kutub badan bay ka alifeen waxaa ka mid ah alasmaa lmubhama fi lanbaai lmuxkama wakhatiibu lbaqdaadi leeyihi wa kulu ma qalat rijaaluhu cala wضidhu daka aladii qad nazla wkul maa xadiid dhammaantii qallat ay yaraatay rijaaluhu raggiisu uu yaraaday calaa caali buu noqday yani waa sarreeyey wadiduhu lidkiisuna daaka kaa weeye alladii kaasoo qad nazala hoos u dhacay halka shiikhu wuxuu ka gelayaa alcaali wاnnaazil waana min culuumi اlisnaad matniga shaqo kuma leh sanadka unbuu galaa sanadkiibaa caali noqonaya ama naail noqonaya laakiin mar haddii sanadkii caali noqdo matnigiina caali buu ku raacaya laakiin waxa keenay magaca waa sanadka wey caali maxaa la yidhaahdaa waa maa qalat rijaalu xadiidka ragga soo warinaya ay yaraadaan koobnaadaan caali baa la yidhaahdaa kullu xadiiin qalla rijaaluhu ilaa makhrajihi waa xadiid kasta oo dadkii soo warinayay ay yaraadaan ilaa laga gaadhaya meeshii uu ka soo baxayay kasaa waxaa la yidhaahdaa caali baa la yidhaahdaa waana culimmadu aad bay u jeclaayeen caaliga wa alabu lculuwi sunnatun alabu lisnaadi alcaali sunnatun can man salaf bay yidhahdeen in caaliga la daneeyaa waa waddo wanaagsan wey waa wado wanaagsan aad baa loo danayn jiray ibnu maciin baa la yidhi markuu dhimanayay maxaad jeceshahay wuxuu ihi isnaadun caalin wa beytun khaalin hadda wuu sii dhimanay adduunyada waxaan ugu jecelaa inaan isla helo guri maran oo ciyaal igu buuqaya iyo islaan igu qaylinaysa aan lahayn ya keligay aan joogo iyo sanadun caali xadiid caaliyan aan haysto labada haddaan isla helo adduunyada waxba igama maqnaa aad baa loo jeclaa caaligu asalkaahi waa alculuw lmutlaq oo ah nebiga in loo dhowaado qalat rijaaluhu ila nabiy sala allahu alayh wasalam kaa waxaa la yidhaha culuwun mulaq waana ka ugu sharafta badan culuwun mulaq baa la yidhahda nooca labaad culuwun nisbi baa la yidhaahdaa shiikh weyn oo caana ah ayaa meel dhexe lagu sii maraya marka raggii aqraanta ahaa iyo iskulodka ahaa iyo isku dabaqada ahaa baa midi uu leeyahay war sheikh hebel bukhaari misaad ugu tegaysa mid baa odhanaya shan baan anigu bukhaari ugu tagaa war anaa kaa fiican buu odhanaya anigu saddex baan ugu taga imaamu lbukhaari saddex baan anigu ugu tegay ama imaamu maalik iyo wixii lamida kaa waxaa la culuwu nisbi baa la yidhahda laakiin ka weyn ee asalkaahi waa in nabiga loo dhawaado calayhi salaatu wasalaam kutubu sitaha markaynu eegno waxaa ugu badan imaamu lbukhaari oo sanadkiisa ugu sareeya hulaaiyaat baa la yidhaahdaa hulaaiyaat lbukhaari kutubna waa laga qoray oo nebiga wuxuu ugu tegayaa saddex buu ugu tegay xilliyada qaar waxaa dhacda nebiga inuu toddoba ugu tago inuu lix ugu tago inuu shan ugu tago inuu afar ugu tago way dhacdaa laakiin saddex inuu ugu tagaa way koobanta laakiin kutuusitaha marka la ega isagaa ugu badan imaamu axmedna waa la mid isagana ulaaiyaadkiisu aad bay u badan yihin aad ayay u badan yihin abu daawuud iyo nasaa-i ulaaiyaad ma leh waxaa ugu sarreeya agtooda afar nebiga inay ku gaadhaan bimacnaa saxaabiga lagu daraya nebiga lagu dari maayo sanadku wuxuu ku dhammaanayaa saxaabiga ilaa saxaabiga afar bay ku gaadhayaan bukhaarina maca saxaabiga waa saddex tirmidi hal xadiis buu leeyahy oo saddexa ah. xadiiskiina waa ka daciifiya sheikh ma sugna yidhaahdeen ibnu maajana shan xadiis buu leeyahy oo keliya oo ah saddexa ah. shantaasi waa daciif laftoodu kaa waxaa la yidhaahdaa caali baa la yidhahda cagsigiisu waa maxa wadiduhu daka aladii qad nazla cagsiga un baad u kullu xadiiin kaura rijaaluhu xadiis kastoo raggiisu ay bataan ila nabiyi sala allahu alayhi wasalam waa nuzuulun mulaq wey culuwun mulaq buu lidku yahay ama kii nisbiga ahaa kullu xadiiin kaura rijaaluhu binisbati ila lbukhaari marka la eegay ama ilaa imaam sanadkiisu bato waxaa la odhanayaa nuzuulun nisbi baa la odhanay culuwiga un baa la cagsinay marka halkaa waxaad ka fahmaysaa caali iyo naazil wax iska sii daysan ma oo bimacnaa ninkii joogay qarnigii labaad iyo ninkii joogay qarnigii afraad ma caali iyo naazil bay isu noqonaya isu noqon maaya laakiin caali iyo naazil waxaa isu noqonaya dadkii iskuladka ahaa isku xilliga ahaa ee waxa weeye mar wada qaadanayay kuwaasaa la odhanayaa kanna waa cali kanna waa naazil waay wma adaftahu ilى اصxaabi min qowli waficli fahuwa mawquuf zukin kan waa iska sahlay horeyn usoo maray wamaa xadiidkii adaftahu loo nisbeeyey ila اصxaabi asxaabta nebiga oo min qowlin qowla wa ficlin ficila fahuwa isagu mawquufun mawquuf weeye magiciisu ukina ay culima waa la ogaaday inuu mawquuf yahay mawquuf waa maa udiifa ila nabiyi maa udiifa ila asaxaabi ama waa maa wuqifa ila asaxaabi ama mantahaa ilayhi mantahaa sanaduhu ila asaxaabiyi walaa yatacaddaa inuu saxaabiga ku joogsado dabeedna la sheego ficilkiisa ama qowlkiisa iyo wixii lamida mawquuf baa la yidhahda musalax ahaan waxaana dhacda kii aynu maqduuca ku sheegnay ee taabiciinta in lagu sheego mawquuf laakiin waa in la qayda wlwaqfu in qayatahu masmuucu oo waxaa la odhanayaa mawquufun calaa mujaahid mawquufun cala alxasan albasri la yska odhan maayo waa mawquuf waayo saxaabigii bay noqonaysa lakiin waa lo odhan karaa mawquufun cala alxasan laakiin magaciisu waa maxay waa maqtuuc mar haddaanu saxaabi ahayn tusaalayaashiisa waxaa ka mid a hadalkii jaaber uu yidhi ee ku yimi bukhaari iyo muslim kunaa naczilu waalqur'aanu yanzilu cazli baanu samaynayn oo markaanu galmada samaynayna biyahaanu dibadda ku daadinayn iyadoo qur-aanku soo degayo qur-aanku soo degayo waa hadal axaabi wey mawquuf baa la odhanaya ficilkana waxaa la mid a ana bna cumar rafaca yadayhi fi kuli takbiira fi salaati اljanaaza ibni cumar markuu janaazada ku tukanayay mid walba allahu akbar qacmuu kor u taag waana masle culimadu isku hayaan waa marfuucun ficliyun buu noqonaya marfuucun ficliyun taqriirkii baa la mida sifadii baa la mida wahaakada wmursl minhu صaxaabiyu wmursl minhu الصaxaabiyu saqط wqul غariib ma rawaa raawin faqط waa beydkii inoogu dambeeyey wey almursal shiikhu wuxuu yihi wamursalun mursalku saqada waxaa ka dhacay minhu xaggiisa aلصaxaabiyu صaxaabigaa ka dhacay halkaa waxaynu ka gelaynaa qaybtii ugu horeysay wixii sanadkiisu kala go-ay meeshuu doonaba ha ka go-e wa mursalun mursal dheh wa mursalun mursal saqada waxaa ka dhacay minhu xaggiisa aلصaxaabiyu صaxaabi baa ka dhacay ama wa mursalun mursal aلصaxaabiyu mubtada ka dhig صaxaabi baa saqada ka dhacay minhu xaggiis waquldha hariibun hariib ku sheeg maakii rawaa uu soo wariyey raawin faqad raawi keligii wuxuu soo wariyana qariib baa lo odhanaya casiiz iyo mashhuur waa tanu soo marayna mursal waa ismu mafcuul arsale ayaa laga keenay oo bimacnaa alaqa ah sanadkii baa la sii daayey alam tara ana arsalna shayaaiin cala alkaafiriin ay alaqna waa ku sii daynay wey isilaaxan mursal waxaa la yidhaahdaa maa adaafahu taabiciyu ila nabiyi sala allahu alayh wasalam taabicigu wixii uu u nisbeeyo ama uu u tiiriyo nebiga calayhi salaatu wasalaam asalku muxuu ahaa cidda nebiga wax u tiirinaysaa inay saxaabiga noqoto ila saxaabigaa soo gaadhay nebigu taabiciguma soo gaadhin marka taabicigu hadduu yidhaahdo qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam ama uu yidhaahdo can inabiyi sal allahu alayhi wasalam samictu nabiya dee ma odhan karo been bay noqonayso haddaanu kadaab ahayn taabiciintana kadaab laguma sheegin beenalayaashu waa ka dambeeyey laakiin wuxuu isticmaalayaa eray qaala nabiyu sal allahu alayh wasalam iyo wixii la mida ixtimaal gelay marka wixii uu u tiriyo taabicigu nebiga mursal baa la yidhahda mursal ayaa la yidhahda ma adaafahu taabiciyu ila nabiyi sal allahu alayh wasalam marka taabici markaynu leenahay kala qaadi mayno taabicigaasi ha weynaada ama ha yaraado muxadisiinta qaar waxay leeyihin cinda almuxadisiina qowlu taabici aw qaala khayru shaafici almursal lmarfuucu litaabici aw dii kibarin aw saqtu raawin qad xakow litaabic waataynu ka hadlay waa sida asalka ah aw di kibar taabici weyn qaar baa leh oo waxa weeye taabicigu waa inuu weyn yahay kaasaa mursal la yidhaha taabicigu hadduu yar yahay magac kaluu yeelanaya oo munqaic laakiin taabicigu waa inuu weyn laakiin sida mashhuurka waa taabici oo dhan sagiiran kaana aw kabiiran aw kabiiran kaa waxaa la yidhaha mursal baa la yidhaahdaa marka sanadku ma xidhiidhin mar haddaanu sanadku xidhiidhinna daciif buu noqonaya sida muxadiiintu badankoodu ay qabaan fuqahada deliishada oo odhanaya mar hadduu taabic yahay xaalku waa iska dhow yahay kadibna daliishanaya mursalka laakiin muxadiiinta agtooda waa daciif oo imaam shaafici ka mid yahay uu ku khilaafay aimada kale abi xaniifa iyo maalig iyo axmed intaba waa ku khilaafay mursal ma deliishado imaam shaafici wuxuu ku deliishadaa shuruudo halkeeda aynu ku gaari doono taabicigu inuu wen yahay xadiid musnadi inuu waafaqo raawi kale inuu waafaqo macnihiisa xaadii kale inay waafaqsan tahay ninkaa inaan xadiidka lagu khilaafin shuruudo badan buu dhigaa ilaa toddoba gaadhay qaarna raawiga ay ku saabsan tahay qaarna matni markaasubuu aqbala taana culimo badan baa la qaba kaa waxaa la yidhaahdaa mursal baa la yidhahda mursalka aynu ka hadlaynaana waa taabici wuxuu nabiga u kor yeelay calayhi salaau wasalaam haddaynu eegno matniga shiku muxuu yidhi wa mursalu minhu saxaabi asaqط taa shiikha waa lagu dhaliilay sababtu waa maxay waxa kala duwan taabicigu inuu yidhaahdo qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam oo nabiga xadiis ka sheego iyo inaynu ogaano ciddii u dhexaysa inay saxaabi tahay farq baa u udhexeeya haddaynu ogaan lahayn mursal kasta oo taabici nebiga xadiis u tiiriyo inuu saxaabi ka maqan yahay dee daciif noqon maayo waayo haddii la ogaado cidda meesha ka maqani inay saxaabi tahay asaxaabatu kulluhum cuduul saxaabada dhammaantood waa lagu kalsoon yahay whm cuduul kulhm laa yshtabih الnawawi أجmaca man yuctad bih waa la isku waafaqsanya aلصaxaabaةu kulhm cuduul laa taduru jahaalaة الصaxaabi صaxaabiga in la garan waaya waxba yeeli mayso laakiin kaynu ka baqaynaa waa maxay taabicigu waxa suuragala inuu taabici kale ka wariyey taabiciga laynoo magacaabay oo odhanaya qaala الnabiyu waxaa laga yaabaa inuu iqa yahay lagu kalsoon yahay laakiin waxaa suuragala inuu taabici kale ka qaatay taabicigaasina saxaabi kasii qaatay marka taabicigaa uu ka qaatay uu daciif yahay waxaa dhici karta taabicigaasina inuu mid kale kasii qaato inta ugu badanna waxaa la ogaaday riwaayatu taabiciyin can taabiciyin can taabiciyin can taabiciyin can taabiciyin can taabiciyin can taabiciin waa imsa toddoba ayaa la hel dee toddobadaa istaba yaalla waxaa suuragala ah mid daciif inuu ku jiro baa suuragala ah. sidaasaan aynaan u aqbalay laakiin haddii la yidhaahdo meesha waxa ku jira saxaabi baa maqan dee isaga waa la aqbali lahaa marka waa mursalun minhu saxaabiyu saqad ma aha waxaanu leenahay waa mursalun maa adaafahu taabici ila nabiyi sala allahu alayh wasalam kaasaa mursal la yidhahdaa wuxuu yihi waqul gariibun maa rawaa raawin faqad halkaa wuxuu ku sheegay ariibkii ariibku waa maxay waa alxadiiu ladii kelmadda qariib waa la iska fahmaya waa wixii keliyoobay wey alxadiiu aladii rawaahu waaxidun fii abaqatin min abaqaati sanad sanadka abaqadihiisii kala dambeeyey saxaabiga laga soo bilaabo ilaa sanadka bilowgiisa sanadka bilowgiisa bukhaari oo kale waxaa la odhanaya waa sanadka bilowgiisa saxaabiguna waa dhammaadkii yaana isku kaa dabagadiyin oo saxaabiga aynoo soo bilaabin la odhan maayo waxaa laga eegayaa hadba ka ugu dambeeya sanadkiibuu bilaabaya wuxuu ku intihoonayaa saxaabiga darafkiisu markaa waa saxaabiga dabaqaadkaa kala duwan hal dabaqoo ka mida ah haddii nin ku keliyoobo qariib baa la yidhaha alariib waa ninkii ariibka ahaa waa halkan laga yidhaahdo garanwa ya garanwa qariibku waa garanwa eh, laakiin da wuxuu noqon karaa waxa weya nin iqa ah nin imaama eh, wuxuu noqon karaa nin daciifa wuxuu noqon karaa majhuul wahaakada marka inuu keli yahay keeni mayso inuu saxiix iyo daciif yahay xaaladiisaa la eegaya lakiin waxaa la yidhahdaa kaas ariib baa la yidhahda axaadiista qaraaibtaana culimadu ma jeclay waxay jeclaayeen xadiidka markay maqlaan mid labaad iyo mid saddexaadna inay ka qaataan si qaraabada uga baxo oo waxay yidhaahdeen sharu lcilmi alghariib cilmiga waxaa ugu shar badan ka gariibka ah wa khayru lcilmi aldaahir alladii qad rawaahu nnaas cilmi waxaa ugu khayr badan ka la ysla yaqaanee dadku wada maqlayaan ee yaqaanaan ayaa ugu fiican imaamu axmed wuxuu leeyahay laa taktubuu algharaa'iba waar axaadiista lala keliyoobay hariibka ah mar haddii nin keligii soo wariya dee xadiis la yaqaano ma ah ku wareegeysa ha qorina buu yidhi haisku mashquulinina waayo inta badan dacfigaa ku badan eh, moxamed bnu bashaar bundaar oo lixda asxaab alkutubi sitaba shiikh u noqday waxa uu yihi man alaba algaraa'iba lam yanbul buu yidhi ninka qaraaibta dabagala cilmiga kuma soo baxabu wuxuu urursanayaa waxaan waxba ka biiray buu urursanaya kaana waxaa la yidhaahdaa hariib baa la yidhaahdaa kutub badanna waa laga alifay gharaa'ibu maalik maalik wuxuu la keliyoobay alafraad lidaara quطni iyo wixii la mida markaasaynu sheegnayna xadiidka hariibkaahi sanadkiisa la eegayaa haddii ninkaa la keliyoobay uu iqo yahay waa saxiix hadduu khafiifu dabdi yahay waa xasan haddii kale wuxuu noqonayaa daciif buu noqonayaa hada wallahu aclam wsala allahu waslm calى nabiyina muxamed waalihi wasaxbihi waslm